أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka labiyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray mawduuca ku saabsan alictidaalu min alrukuuc waxaynu soo marray e, xadiiska koowaad iyo xadiiska labaad ee baabkaa ku saabsan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam idaa rafaca ra'sahu markuu sare u qaado madaxiisa oo uu rukuucda sare uga qaado ka tooso istawaa waa sinmi jiro waa istaagi jiray xataa yacuuda ilaa uu ka noqonaayo kullu faqaarin laf kastooo lafaha dhabarka ka mida ah ay ku noqonayso makaanahu meesheedii ay ku noqonayso xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa wahuwa qaa'imun wuxuu odhan jiray walxaal huwa isaguo qaa'imun uu taagan yahay ayuu wuxuu odhan jiray rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu ay wastajib aqbal markaa ducada laka alxamdu adiga ayay kuu sugnaatay mahadiye ama istajib waawga hortii la qadaro oo la yidhaahdo rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu ay istajib aqbal ducada waxaad ducada aqbashaa walaka alxamdu walxaal laka adiga ay ku sugan tahay alxamdu mahaddu ay ku sugan tahay oo jinsiga mahadoo dhan adiguun ay ku sugan tahay xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey wa amara bidaalika waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidaalika kaas wuxuu amray in samica allahu liman xamida la yidhaahdo oo rabbanaa walaka alxamduna la yidhaahdo kulla musallin mid kastoo tukanaya ayuu amray mu'taman aw hayrahu ay mu'taman kaana aw hayrahu ahaayayaa mid markaa imaam ku xidhan oo imaam ku xidhay oo ku dayanaya ahaayaa aw hayrahu ama midaan mu'tami ahayn ahaayaa oo munfarida ama imaama ahaayaa mid walba wuxuu amray nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu sidaas yada ay yidhaahdo nebigu odhan jiray ou tasmiicda iyo taxmiidda kulmiyo siduu nebigu u kulmin jiray sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salluu tukada kamaa ra'aytumuunii salaad la mida aragtida ay aragteen oo kale salaad la mida tukada usallii ay aragteen xaalaan tukanaayo ay aragteen sidaan u tukanayo oo kale u tukaduu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa innamaa jucila alimaamu wax kaleba maahe waxa looga yeelay imaamka waxa loo yeelay ay imaaman imaam waxa looga yeelay liyutama bihi si loogu daydo ayaa imaam looga dhigay marka xadaf buu halkaa sheikhu ku sameeyo xadiiska waa soo koobo waa soo ikhtisaariyo yacni qadar ka mid a xadiiskii buu halkaa ka tegay calaamada saddexda dhibcood ee uu ku dhigayna wuxuu ku tilmaamayaa in halkaas jumlooyin ka maqan yihiin wa idaa qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa idaa qaala markuu yidhaahdo samica allaahu liman xamidah uu imaamku uu yidhaahdo samica allaahu waa maqlay ilaahayoo waa aqbalaya waa ajiibayaa liman xamidahu kii u mahadnaqa ilaahay waa aqbalaya waa ajiibay maqal khaasuu maqlay faquuluu waxaad tidhaahdaan markuu imaamku sidaa yidhaahdo allaahumma ilaahayow rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow ay istajib aqbal ducada walaka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday jinsiga xamdi ama mahadnaq la yidhaahdaa kulligii adoo quru ku yasmacu allahu lakum markuu imaamku sidaa yidhaahdo allaahuma rabbana walaka alxamdu dabeedna jumlo kale wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yasmacu allaahu waa maqlayaa ilaahay lakum idinka waa idin maqlayaa oo bimacnaa khayrka waa idinka aqbalaya iyo mahadnaqa iyo ammaanta fa ina allaha tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay ilaahay tabaaraka isagaa khayrkiisu batay wa tacaalaa isagaa korreeye qaala wuxuu yidhi calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisii wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam samica allahu liman xamidah waa aqbalaayo waa ajiibaa yacni waa maqlaa maqal khaasaa loo jeedaayo qabuul iyo ijaabo looga jeedo liman xamidahu kii u mahadnaqa ayuu ilaahay maqlaayo ajiiba xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey iyo abu cawaani iyo axmed iyo abu daawuud ziyaadada allaahummana yacni muslim kuma sugna markaa sheekhu wuxuu halkan kaga hadlay masalada ku saabsan markuu ruuxu ictidaalka la yimaado ou rukuucda ka toosoo istaago muxuu odhanayaa waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa ruuxu imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaadee marlayba wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamdu ama allaahumma rabbana walaka alxamdu waawga in laga xadfo lafteeduna waa soo aroorto rabbana laka alxamdu la yidhaahdo biduuni waawin ay ku soo aroortay iyaduna waa suganta marka imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridku mid waliba waa kulminayaan tasmiicda iyo taxmiidda bimacnaa samica allahu liman xamidah iyo rabbanaa walaka alxamdu mid waliba waa kulminaya oo labadaba waa odhanaya masaladaana waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan ay ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin saddex qowl baana ku jira ruuxa munfaridka keligii tukanayaa waa la isla ogol yahay inuu samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamdu labadaba inuu isku daraayo waa la isla ogoliyey laakiin imaamkiiyo ma'muumku labadaba miyay kulminayaan mise mid ahaan baa labada kulminaya mise midnaba labada kulmin maayo mas'aladaa waxaa ku sugan saddex qowl imaamu shaafici raximah ullah iyo maxamed ibnu siriin iyo daa'ifo kaleoo selafka ka mid ah sida isxaaq waxay yidhaahdeen imaamkiiyo macmuumku labaduba waa kulminayaan samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay maya iyo ma'muumku midnaba ma kulminaayo labada imaamkuna samica allahu liman xamida keliya buu odhanayaa oo rabbana walaka alxamdu kuma daraayo macmuumkuna wuxuu odhanayaa rabbana walaka alxamdu oo samica allahu liman xamida kuma daraayo marka midnaba labada kulmin maayee iyo ma'muumku mid waliba mid qurun buu odhanayaa mid tasmiicda keliya odhanaya iyo mid taxmiidda keliya odhanaya sidaana waxaa yidhi abu xaniifa iyo daa'ifo kale oo culammada ka mid ah ayaa sidaa ku tegey oo maalikiya ay ka mid yihiin daa'ifo kale oo taabiciinta ka midana waa laga soo noqliyey bacdu saxaabana waa loo nisbiyey nisbeeyey cabdullahi bn mascuud iyo abu hurayra laftooda waa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen imaamkiiyo ma'muumku midnaba ma kulminaayo tasmiicda iyo taxmiidda ee imaamkuna wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida keliya ee rabbanaa walaka alxamdu kuma daraayo ma'muumkuna wuxuu odhanayaa rabbana walaka alxamdu oo samica allahu liman xamida kuma daraayo almadhab ahaalis madhabta saddexaad waxay tahay waa in la yidhaahdo imaamku waa kulminayaa labada oo samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu labadaba waa isku darayaa laakiin ma'muumku ma kulminaaye rabbana walaka alxamdu keliya buu odhanaya qowlkaa saddexaadna waxaa ku tegay imaam axmed iyo daa'ifo kale oo selafkii ka mid ah sida awsaaci wakayruh saddexdaa madhabood ee masalada ku sugan shiikhu waxa uu doortay qowlka shaafici iyo maxamed ibnu siriin iyo isxaaqii ay ku tageen qowlkaas ayuu doortay wuxuuna ula ula muuqday inuu yahay min xaysu daliil qowlka arjaxsan ee raajixa inuu yahay waxa uu sheikhu uhi raximah اllah tanbih hada alxadiisu la yadulu calى ana almu'tama laa yushaariku اlimaama fii qowlihi samica allahu liman xamida xadiiskan odhanaya waidaa qaala samica allahu liman xamidah markuu imaamku sidaa yidhaahdo faquluu allaahuma rabbana walaka alxamdu kuma tusinayuu shiikhuu yidhi in ma'muumku aanu la wadaagayn imaamka tasmiicda inaanu la wadaagayn oo samica allahu liman xamida inaanu ma'muumkuna odhanaynin kuma tusinaayo كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المتم في qwله ربنا لك الحمد sidaanuu kuu tusinaynin inaan imaamku ma'muumka aanu la wadaagayn odrhodka uu ma'muumku odhanaayo rabbanaa laka alxamdu inaan imaamku la wadaagayn sidaanuu kuu tusinaynin ayaanu kuu tusinaynaa inaan ma'muumku imaamka aanu la wadaagayn tasmiicda samica allahu liman xamida yacni xadiisku wuxuu sheegay marka khusuuska xadiiskan uun la eego in labada midkoodba imaamka iyo ma'muumka inuu midba mid odhanaayo waana laga aamusay ka kale ma odhanaya mise ma odhanayo oo nafyi lama socdo odhanaya kuma darayo ta kale odhan maayo laakiin waxaa loo bacdhabay mid walba ama loo nasgareeyey inuu imaamkuna samica allahu liman xamida odhanayo ma'muumkuna rabbana walaka alxamdu odhanaayo laakiin wax kale mid waliba ma ku darayaa taasi waa fii xukmi almaskuuti canhu إذ أن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن sababtu waxay tahay waa tacliiliya idduye xadiidkani ma aha mid loo soo arooriyey oo loo keenay kii caddaynta la caddaynaayo uu odhanayo imaamkiiyo ma'muumkuba ay odhanayaan ruknigan gudihiis mid kastoo imaamkiiyo ma'muumka ka midii wuxuu odhanayo caddaynta la caddaynaayo looma keenin iyo waxaanu odhanayn id anna alxadiisa xadiidku lam yusaq looma soo aroorin libayaani ma kii caddaynta la caddaynayo yaquuluhu limaamu walmu'tamu imaamkii iyo ma'muumku mid waliba odhanayaan fii hada rukni ruknigan gudihiisa ay ku odhanayaan iyo waxaynay odhanaynin caddaynta taa la caddaynaya looma keenin bal libayaani ana taxmiida almu'tami inamaa yakunu bacda tasmiici alimaami ee xadiidkan waxa loo keeno loo soo arooriyey caddaynta la caddaynayo in taxmiidka rabbanaa walaka alxamdu uu mu'tamku ama markaa ma'muumku odhanayaa caddaynta la caddaynaayo inuu xasilaayo markuu tasmiic imaamku la yimaado dabadeed oo imaamku markuu samica allahu liman xamida yidhaahdo dabadeed in taxmiidda ma'muumku ay xasilayso dhacayso saasaa loo keenay laakiin xasilin lagu koobaayo kanna intaasunbuu odhanaya kanna intaasunbuu odhanayaa mid loo keenay maaha wa yu'ayidu haada waxaa arrinkaas sii xoojinaya ana anabiya sala allahu alayh wasalama nebigu kaana yaquulu taxmiida wuxuu odhan jiray ataxmiid waa odhan jiray rabbana walaka alxamdu wa huwa imaamun isagoo imaama xadiiskana ma sheegin waida qaala samica allahu liman xamida faquluu allahuma rabbana walaka alxamdu imaamkii inuu rabbanaa walaka alxamdu odhanaayo ma sheeginoo wuu ka aamusay dee haddaanu xadiiskani sheegin xadiiska kalaa sheegee qaado wa kadalika cumuumu qowlihi calayhi asalaamu sidaasoo kale u ahaaday hadalkuu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam caamnimadiisu salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen oo kale inaan u tukanayo sidaasoo kale u tukada oo isagoo nebigu sala allahu عalيyh wasalam imaam ah oo labadiiba kulminaya samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu ayuu haddana wuxuu idhi salluu kama ra'aytumuunii usallii marka cumuumkaa salluu kama ra'aytumuunii usallii wuxuu keensanayaa in nebiga sala allahu alayh wasalam labadaba laga dayanaayo oo siduu u kulminaayey in labadaba loo kulminaayo oo samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu loo odhanayo yaqtadii wuxuu keensanayaa cumuumka xadiidkaasi an yaquula inuu yidhaahdo almu'tamu ma'muumku inuu yidhaahdo maa yaquulu limaamu ku odhanaayo imaamku ka tasmici wagayrih hadday tasmiica tahay samica allahu liman xamida iyo hadday ashyaada kale uu marka nebigu sala allahu alayh wasalam odhan jirayba isagoo imaam ah inay ma'muumiintuna odhanayaan oo kaga dayanayaan sheekhu wuxuu kusoo soo gebagabeeyey waliyata'amal hada bacdu alafaadil aladiina raajacuuna fi hadi almas'ala falacalla fima dakarna ma yuqnic masaladan cala kulli xaal saynu soo sheegnay waxaa ku sugan khilaafkaa badan baa ku sugan culammada odhanaya ma kulminayo imaamka iyo ma'muumku midnaba midnaba ma kulminayo labada waxay yidhahdeen xadiiskaasaanu haysanaa muslim soo wariyey wa idaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamd marka midba mid baa loo sheegay mar haddii midba mid loo sheegay dee ta kale inaanu la imanayn bay ku tusinaysa saasay u deliishadeen marka imaamkuna ma kulminayo yidhahdeen ma'muumkuna ma kulminayo laakiin sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa iyo culammada sidaan ku tagtay waxay tilmaamayaan inaan xadiiskani daliil ku cad inaanu ahayn inaan imaamka iyo ma'muumku midnaba inaanu kulminaynin maaha aha daliil ku cad oo lama nafiyin sidaa ha yidhaahdaa la yidhaha wax kale yaanu odhan lama odhan mar haddaan la odhan wax kale yaanu odhan dee nafyi meesha markaa ma yaal nafyi sariixa iyo mid daahiri toonna ma yaal haayatu maa fi lamri waa sukuut laga aamusay ta kale haddaba adilo kale in laga raadsado weeyaan bay kaga jawaabayaan culammadu ma kulminayaan mise ma kulminayaan imaamka xadiid ku cad baa la helay inuu kulminayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo imaam uu kulmiyey oo markii horena uu yihi samica allahu liman xamidah markii dambena uu yihi rabbanaa walaka alxamdu dee hadalka nebiguna isma khilaafsanaa saas aawadeed aamuska halkan lagaga aamusay oo xadiidkan aan lagu sheegin wa ida qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamdu inuu imaamku rabbana walaka alxamduna ku darayo aan la sheegin iyo inuu ka tegaayo toonna dee xadiiska kale ee mantuuqa baa la qaadanaya oo sheegaya in nebigu sala allahu alay wasalam isagoo imaama labadaba inuu kulmiyey oo samica allahu liman xamida yidhi haddana rabbana walaka alxamdu labadaba uu yidhi markaynu halkaa ka garannay xadiiskaasi inaanu ahayn nas ku sariixa iyo mid ku daahira midnaba inaanu ahayn in imaamkii laga nafyinayo taxmiid inuu odhanayo rabbana walaka alxamdu inuu odhanayo in laga nafyinayo inaanu sariix iyo daahir midnaba ku ahayn xadiiskani taa markaynu garannay saas si leeg waxaynu garanaynaa ma'muumka laftiisu samica allahu eh, liman xamida inaanu odhanaynin xadiiskani daahir iyo nas midnaba kuma aha ee waxa ugu badane ku sugan waa in laga aamusay samica allahu liman xamida ma odhanaya mise ma odhanayo shayga in laga aamusiyo in la nefiyaana farqaa udhexeeya faquuluu fa'da la geshaynaa ma tilmaamayso ilaaba ilaa inaan wax laga horraysiinayn oo waa muxtamil yacni tartiibtu waxay noqotaa markaa shay walba bixasabi mar shayga tartiibtiisu waa dheeraan kartaa marna waa gaaban kartaa yacni mid walba waa dhici kartaa mid waliba waa dhici kartaa culammaduna waxay yidhahdeen tartiibta kulli shay waa saas iyadaa bay yidhahdeen masaladan suyuudi waxa uu ka qoray risaalo risaaladaas oo ku sugan kitaabkiisa la yidhahdo alxaawi lilfataawi ama lilfataawa kolba si aad u tidhaahdo risaaladana magaceeda waxaa la yidhaahdaa dikru tashniici fi mas'alati tasmiic sheekhu wuxuu usoo naqliyey dafcu tashniici fii xukmi tasmiic laakiin xaawiga lafdiga kaley ugu daabacan tahay waxaase u munaasiba mawduuca risaalada siduu shiikhu sheegay oo dafcu tashniic in la yidhaahdo wayo suyuuti isagu masalada ma tashniicinayee tashniica waa daafacayaa waxaan u gargaarayaa imaamu shaafici wahayruh siduu ku tegay mas'aladan ayuu u gargaarayaa u nusraynayaa sagaal weji baanu ku arjaxay inuu ma'muumku tasmiic iyo taxmiidkaba kulminaayo siduu imaamkuma u kulminaayo tiscatu awjuh ayuu masaladaa ku arjaxay awjuhda qaarkood ma xoog badna laakiin wuxuu uga jeedaa ashyaada qaarkood istinaas buu uga jeedaa ee awjuhda xoogga leh ayaa muctabar ku yahay kuwan kalena waxa weeye waa iska taageerisu khulaasada uu shiikhuu inoo sheegay waa gobo'dii masalada oo asalku wuxuu yahay imaamka iyo ma'muumku salaaddoodu inay tahay mid mutasaawiyataan ah waxaan deliil ka reebinna waxaa lagu camal caamka cumuumkaa lagu camal falayaa salluu kamaa ra'aytumuuni usallii aamuska xadiidkaa laga aamusay mooyaane wax kaloo laga horgeeyaana ma jiro ta'asiga nebiga lagaga dayanayo sala allahu aleyh wasalam wax kastoo uu nebigu salaaddii samayn jiray sala allahu alay wasalam ilaahayna wuxuu ihi laqad kaana lakum fii rasuli illahi uswatun xasana nebiguna wuxuu ihi sala allahu alay wasalam salluu kamaa ra'aytumuuni usallii wuxuu nebigu sameeyana waa in lagaga daydaa siduu amrayba nebigu sala allahu aleyh wasalam u amray ilaahayna inoo sharciyeeyey oo aayadda laynoogu sheegay daliil haddaba caddaynaya kulminta labadaa la kulminaya inay ku gaar tahay imaamkoo keliya nas caddaynaya ma hayno sukuudka laga aamusay keliya un weeye waxay deliishanayaan qolyaha daliishanayaan eele markaa ma kulminaayo marka sidaan xadiidkani u faa'iidaynayn imaamku inaanu labada kulminayn sidaanu u faa'iidaynayn ayaanu u faa'iidaynayn ma'muumku inaanu labadaba kulminayn adiladii caamada ahaydna waxay sheegaysaa laga qaadanayaa inuu kulminaayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu amray kii salaaddiisa xumeeyey wuxuu amray inuu yidhaahdo samica allahu liman xamida oo uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa markaasuu afcaasha iyo odhaahyada uu odhanaayo ayuu sheegay ilaa uu ka yidhi uma yaquula samica allahu liman xamida xataa yastawiya qaa'ima xadiiskuna abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey waana saxiix liaxadin waa nakiro dhacday fii siyaaqi الnafyi nakiraduna hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'idaysaa cumuum marka liaxadin min annaas aya axad baa soo gelaya imaaman kana aw mu'taman aw munfaridan axadkaasi ha ahaado imaam ama ha ahaado ma'muum ama ha ahaado mid munfarida oo keligii tukanaya ha ahaadee lafdi kale waxaa ku soo arooray laa tatimu salaatun liaxadikum markaa lafteeda cumuumku waa sidii waayo axad waxaa loo idaafeeyey macrifo isimka macrifada loo idaafeeyana culammadu waxay sheegeen inuu cumuum faa'ideeyo marka aya axad baa soo gelaya imaaman kaana aw mu'taman aw munfarida marka ruuxay salaaddiisu dhammaystirmaysaa ma jirto binasi alxadiis ayan kaan axadkaasi imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado ama munfarid ha ahaadee ilaa uu ka yidhaahdo samica allahu liman xamida marka cumuumka xadiidkaasi waxa uu faa'iidaynayaa inaan cidnaba laga reebin daliil saasoo kale u cad oo axad kastaoo loo sugay tasmiica bacdigood ka nafyinaya lama hayo waa laga aamusay gaayatu maa fi amri waa lama sheegin weeye laguma sheegin xadiiska haddaan lagu sheegin kaas eyrkii baa lagu sheegay oo cumuumkaasaa lagu sheegay saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay ka qaataan tasmiicu inuu waajib yahay maadaama lagu sheegay xadiidka almusiiu salaatih ninka salaadiisa xumeeyey xadiiskiisii maadaama lagu sheegay inuu waajib yahay haddii dadka qaarkood biduuni tasmiic salaadooda ay dhammaystirmi lahayd nebigu waa caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqi laa yajuuzu bilijmac caddayntana waktigay ummaddu u baahan baahantahy in laga dibdhigaa ma bannaana oo nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ka dibdhigaa ma bannaana marka waxaanu sheegin oo aanu odhan waxaas isaga uma sugna marka waxaa ruuxa ma'muumka ah cumuumaadkuna ay ku tusinayaan inay u sugnaadeen saraaxada adilada ugu sugaysa adilo saasoo kale ugu caad oo ka nafinaysa maadaama aan lahayn adiladan cumuumkeeda waa in la qaatayo la istisxaaba caamkana waxaa u asla cumuumkiisa in la qaadanayo la istisxaabayo ilaa wax khasiisa la helaayo waa ta kale adilada waxaa ku soo aroortay axaadiista saxiixa ah nebigu sala allahu alayh wasalam goorta uu tasmiica odhan jiray iyo goorta taxmiidka u odhan jiray inay kala duwanaayeen laba xilli oo kala dambeeya inay ahaayeen axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay samica allahu liman xamida nebigu wuxuu odhan jiray intaanu istaagin laakiin uu istaagga ku socdo axaadiista saxiixa saasaa kuso aroortay fii xiini rafci ayuu wuxuu odhan jiray samica allahu liman xamida marka uu istaago si quman isu taagana wuxuu odhan jiray rabbana walaka alxamdu axaadiis saxiixa oo saraaxada sidaa ugu sheegaysa ayaa soo aroortay oo saxaabo mutacadida ka sugnaatay nebigu markuu qumaati isu taago ma odhan jirin samica allahu liman xamida siday a'immada qaarkood sameeyaan oo intay iska toosaan markay qumaatii isu taagaan ay yidhahdaan samica allahu liman xamida hada mukhaalif lisunati muxamadiya waxay taasi khilaafsan tahay sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigu markuu doonaayo inuu istaago uu istaagga ku sii socdu samica allahu liman xamida odhan jiray oo aan weli istaagga gaarin markuu qumaatii isu taagana wuxu odhan jiray rabbana walaka alxamdu haddii la yidhaahdo ma'muumku samica allahu liman xamida wuxuu odhanaya xina alintiqaal imaamkii markuu yidhahdo samic allahu liman xamida inuu ma'muumkii markuu toosaayo yidhaahdo rabbana walaka alxamdu waxa ku sugan laba mukhaalafo mukhaalafada koowaad ee ku sugani waxay tahay mawdice aan nebigu sala allahu alayh wasalam rabbana walaka alxamdu aanu ku odhan jirin oo ah marka la socdo istaagga lagu socdo ayuu ma'muumku ku odhanaya halkaana ficilkii nebiga waa khilaafay ruuxu waayo nebigu rabbana walaka alxamdu wuxuu yidhi yani xiinama istawaa qaa'iman marka maamuumka odhanaya xiina alintiqaal ou istaagga ku sii socdo wuxuu khilaafay nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku khilaafay mawdicuu nebigu odhanayey rabbanaa walaka alxamdu uu odhanayey mawdicaan ahayn oo ka horeeya ayuu ma'muumkii odhanaya marka waxa rabbanaa walaka alxamdu taasna waa kalad salluu kamaa ra'aytumunii usallina waxay tilmaamaysaa nebigu waa siduu istaag quman markuu si fiican isu taagay rabbanaa walaka alxamdu siduu u yidhi in waktigaasoo kale markaa la yidhaahdo waa midda labaad ee mukhaalafo kala ku sugan waxa ku sugan isagoo nebigu tasmiic iyo taxmiidba kulmiyey haddana yidhi salluu kama ra'aytumuni usallii inaanu waxa weeye sidii kale u tukanay mukhaalafo kale sameeyey oo u tasmiici ka tegey marka laba mukhaalafo ayaa labaduba ku jiraan ta kale haddii la yidhaahdo markuu istaagayo intiqaalka samaynayo rabbanaa walaka alxamdu ma'muumka odhan maayo samica allahu liman xamidan odhan maayo isagoo iska aamusan buu toosayaayo markuu qumaatii isu taagu deedna odhanaya rabbana walaka alxamdu labadii mawdic ee nebigu sala allahu alayh wasalam mid walba uu dikri ku gaar yeelay ee midba dikri la iman jiray ayaa mid dikrigii laga marinaya walaa sukuuta fi salaa muxuu samaynayaa markuu toosaayo isagoo iska aamusan buu toosayaa ila nebigu dikri buu ku toosi jiray xaaladdaase marka labadii mawdic mawdic ka mid a ah in dikrigii laga mariyo oo laga khali yeelo ayaa ka dhalanaysa taasina waa ishkaal kale oo mas'alada ku soo arooraya waa ishkaal kale oo mas'alada ku soo arooraya saas aawadeed xadiiskan sheegaya wa idaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen siduu suyuudiba ku sheegaayo risaaladiisa tasmiica waxaa loo jeedaa faquluu rabbana walaka alxamdu maca maa calimtum min atasmiic waxaa looga jeedaa waxaa ogeydeen oo tasmiic inuu la yimaado alla jirkeeda waxaa ku sii ladhaa rabbana walaka alxamdu waayo imaamku samica allahu liman xamida wuxuu odhanayaa jahran ama rabbana walaka alxamdu caadatan waxaa loo yidhahdaa hoos marka tii jahriga uu nebigu u odhanaayey ila horu ugu sheegay inay salaadda waxay waxa uu nebigu sameeyaba inay iyaguna sameeyaan salluu kama ra'aytumuni yusallii taa waxay ka garteen jahriga uu nebigu la jahraayo haddaba wuxuu hoos u odhanayey ee aanu codkiisa nebiga uga muuqanaynin tii buu nebigu u sheegayaa ku baraarujinaya uu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu dhaha bimacnaa waxaa loo jeedaa waxaa ogeydeena adilada hore ka ogeydeen la jirkeeda waxaa ku ladhaan rabbanaa walaka alxamdu calaa haada marka la yidhaha labada xadiis wax mukhaalafo ku sugani ma jiro mawdic kaloo shabah ku yala leh haddaynu tilmaanno waxaynu soo marray xadiis sheegay xadiis sheega ayaynu soo marray qiraa'ada markaynu joognay wa idaa qaala غayri اlmagdubi calayhim wala الضالين faquluu aamiin waa soo marray xadiiskaas markuu imaamku faatixada aakhirkeeda akriyo waxaad tidhaahdaan aamiin dhaha bacdi baa ku kadsoomay oo yidhi imaamku odhan maayo aamiin odhan maayo waayo xadiiskaa laguma sheegin ma'muumku inuu odhanayun baa laynoo sheegay laakiin jawaabtu waxay tahay yaan laynoo sheegin xadiiska khusuuskiisa yaan laynoogu sheegin imaamku inaanu inuu odhanayo aamiin inuu odhanayo yaan xadiiskaa laynoogu sheegine miyaa laga aamusay mise waa la nafiyey waa ka hore xadiiskaa nisbadiisa marka la eegayo masalada waa laga aamusay imaamku ma odhanaya aamiin mise ma odhanaayo wa sukuutu hayru nafyi sukuutkuna nafyiga waa ka duwan yahay dee haddaba xadiis kalaa jira oo sheegaya inuu imaamkuna aamiin odhanayo marka inuu imaamku aamiin odhanayo inaanu odhanayn adilo kale waa in laga qaataa oo xadiiskan waa laga aamusay keliya waa inaan laga qaadan saas aaweed ba nabigu wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam ida amana aliimaamu faaminuu ida amana alimaamu faaminuu marka sukuudka laga aamusay ta'miin in imaamku la imanaayo xadiidkii hore ma sheegaayo nafyi laga nafyinaayo imaamka ta'miinka laga nafyinayo oo inuu aaminsanayo inuu nebigu nafyey maaha ee gaayatu ma fi lamri waa in laga aamusay salban wa iijaaban haddaba daliil kale laga raadsanayaa imaamkii aamiin ma odhanayo mise ma odhanayo daliilkii kalena waa la helay wa idaa amana alimaamu faaminuu haakada masaladan waa saas oo kale mas'aladanna waa saas oo kale calaa kulli xaal adilada caamka aynu soo aragnay khaasatan xadiis musii salaati oo sheegaya ruuxnaba inaan salaaddiisii dhammaystirmay ilaa uu samica allahu liman xamida yidhaahdo waxa uu yahay nasun fi lmas'ala in la yidhahdo waa laga gaar yeelaya waa laga khasisaya xadiiska maan ku khasisaynaana dee taksiisi inuu faa'iideynaayo nas iyo daahir midna kuma aha waayo lama nafyina waa laga aamusay waa sallimi lahayn haddii markaysaga nafi cad loo hayo qofkana cudadiisa beri bay ku noqon lahayd oo dee maxaad u odhan weyday marka samica allahu liman xamid haddii la yidhaahdo dee nebiga igu yidhi ha odhan buu qofku odhan kari lahaa laakiin hadda marka xadiiskaas layguma sheegin haddaan laygu sheegin soo adilo kale ma haysid macdurdaar bay intaas ku noqonaysaa calaa kulli xaal masaladaa sida daahirkaa marka la eego qowlka ahi waa qowlka shaaficiyada wa hayruhum ay ku tageen oo ah marka waxa weeye inuu ma'muum ku kulminaayo samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu laakiin waa in lagu baraarugsanaada goorta uu ruuxu markaa odhanayo samica allahu liman xamida waa marka xiina alintiqaal ila tasmiicu wuxuu bedel ka yahay takbiirtii marka uu istaago o qumaantiisu taago ma aha inuu samica allahu liman xamida yidhaahdo ee markuu toosaayo waa inuu yidhaahdaa intaanu istaaga gaadhin markuu qumaantiisu taagana waa inuu yidhahdaa rabbana walaka alxamd ila akhiri وعلل الأمر بذلك في حديث آخر وتعليلية والسببيي نبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك أمرك كان الأمر في حديث آخر حديث كلا يكسبي بقوله هذا الكيس النبي صلى الله عليه وسلم بكسبي فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإنه شانية من وافق كو وافقه قوله هذا الكيس وافقه قول الملائكة ملائكة هذا الكود وافقه gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama kii hormaray ee min dembihi dembigiisa ka mida ah ayaa loo dhaafaya xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa kaana yarfacu yaday wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarfacu yadayhi mid sare u qaada labadiisa gacmood cinda hada alictidaali ictidaalka agtiisa istaagga uu istaagaayo agteeda ayuu sare u qaadi jiray markaa gacmaha oo uu taagi jiray gacmaha rafcin jiray cala alwujuuhi almutaqadimati fi takbiirati alixraam wuxuu ku rafcin jiray gacmaha cala alwujuuhi almutaqadimati wejiyadii soo hormaray xaaluu ku sugan yahay weji ka mid a ayuu gacmaha rafcin jiray ku soo hormaray fii takbiirati alixraam takbiirta takbiirat takbiiratulixraamka salaadda lagu xidhanayo ama lagu xarmanayo oo saddexda wejiya ku soo hormaray waxay ahaayeen takbiirta iyo rafciga isla mar in la samaynayo oo gacmaha marka sare loo qaadayo iyo marka la takbiirinayo inay isku mar tahay iyo maya in takbiirta la hormariyo rafciga la dambaysiiyo iyo maya in rafciga la hormariyo takbiirta la dambaysiyo saddexdaa weji oo kale halkan ay ku soconaysaayo tasmiica iyo rafciga isku mar in laga dhigo samica allahu liman xamida iyo gacmaha in la rafciyo isla mar in la sameeyo maya in rafciga la dambaysiiyo oo tasmiica la horraysiiyo iyo maya waxa weeye in rafciga la horraysiiyo yacni waxa weeye saddexdaa weji ayaa saddexdaba eh, ay ku dareerayaan saddexdaa weji bay ku soconayaan wayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alay wasalam huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahy wuxuu odhan jiray kama mara aanifan sidiina soo martay haddeer rabbanaa walaka alxamdu buu odhan jiray wa taaratan yaquulu marna wuxuu odhan jiray rabbanaa laka alxamdu marna wowga waa ku dari jiray marna wowga waa ka reebi jiray labaduna waa saxiix labadubana waa saxiix bukhaari iyo muslim iyo kayrkood baa soo wariyey wa taaratan yudiifu marna wuxuu ku lari jiray oo ku sii dari jiray ilaa haadayni lafdayni labadan lafdi wuxuu ku ledhi jiray qawlahu allaahumma hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam allaahumma ayuu ku dari jiray oo wuxu odhan jiray allaahumma rabbana walaka alxamdu ama allaahumma rabbana laka alxamdu xadiiskaana bukhaari ayaa soo wariyey waxaanuu sheikhu yidhi ibnulqayim ayaa sahwiyey ilaahay u naxariistee oo kitaabkiisa zaadulmacaadka waxa uu inkiray riwaayo allaahumma iyo wowga kulminaysaa inay jirto ama sixadeeda ayuu inkiray oo waxau ihi markaa riwaayo kulminayso saxiixii ma jirto maca annaha fii saxiixi الbukhaariy waa musnadi axmeda w min طariiqayn can abi hurayra wa cinda min xadiisi bni cumara wa albayhaqiyi can abi saciidin اlkhudriy wa cinda النasaa'iyi min xadiisi abi muusa alashcariyi fii riwaayati canhu yani waxa uu tilmaamayaa saxaabo kala duwan bay ka asaxday kulmintaas bale kutubta saxiixiyada qaarkood bay ku sugan tahay oo bukhaari baaba saxiixiisa kusoo wariyey jamac saxaabada ka midaba inay ka sugnaatay oo ka soo aroortay laakiin cudurdaarka ibnuqayim waxa uu yahay ismoodsiinta uu taa ismoodsiiyey kitaabka zaadulmacaadka ah ee aragteen intuu leeg yahay iyo axaadiista uu koobsanayo faraha badan leh iyo masaa-isha badana uu koobsanayo kullu dalika sheikhu wuxuu ku alifay fii xaalati safar isagoo safar ku sugan oo socdaal ku sugan oo aan kutubtiisii iyo maraajicdiisii haysan ayuu xifdan ka alifay daakiradiisi wuxuu qaybsanaa wadaakiratu qad takuun saas aawadeed ayaa khalado yar yari oo nawaadir ahoo aad u yari ay ku dhacday tanna noocaasay ka mid tahay wa kaana ya'muru bidalik wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ya'muru bidalika mid sidaa amre ayuu ahaa sidaa in la yidhaahdo allaahuma rabbana laka alxamdu in la yidhahdo waa amri jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam ida qaala alimaamu samica allahu liman xamidah markuu yidhaahdo imaamku samica allahu liman xamidah uu yidhaahdo faquuluu allaahuma rabbana laka alxamdu waxaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow rabbanaa laka alxamdu sidaa dhah fainahu man waafaqa qawluhu qawla almalaa'ikati fainahu shaaniye man waafaqa ku waafaqo qawluhu orodkiisu qowla almalaa'ikati malaa'igta orodkooda u waafaqo gufira lahu ma taqadama min denbih waxaa loo dhaafayaa maa taqadama kii hormaray baa loo dhaafaya oo min dembihi dembigiisa ka mid a ayaa loo dhaafaya xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka haddii la yidhaahdo imaamku markuu samica allahu liman xamida yidhaahdo maamuumkii rabbana walaka alxamdu ha iska yidhaahdo waxa ka dhalanaysa rabbana walaka alxamdu lafteeda inuu kala hormaro imaamkii taasna waa qalad wa kaana taaratan yaziidu calaa dalik waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marna mid ka kordhiya intaas oo rabbana laka alxamdu ziyaado kusii dara ima mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ama wuxuu ku dari jiray ziyaadada ah mil asamaawaati xaalu xamdigu yahay cirarka mid buuxinayo toddobada cir buuxinaya wa mil alardi iyo xaal mahadnaqaasi uu yahay mid jinsiga dhul la yidhaahdo oo dhan buuxinaya asha ku jirtaa jinsiya toddobadii dhulba oo soo gelaya wa mila maa shi'ta min shayin bacdu iyo xaaluu yahay mid buuxinaya maa shi'ta min shayin kaa doontoo shay ah bacdu yacni ka la soo sheegay ka dambaysa bimacnaa cirarki iyo dhulka wixii kale ka soo hadhay uu ilaahay doono mid buuxinayo xaaluu xamdigu yahay oo waxaa laga tilmaamaya xamdigaasi hadduu ahaan lahaa wax jurmi leh wuxuu buuxin lahaa cirarka iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhul iyo wax kastuu ilaahay doono inuu buuxiyo ayuu buuxin lahaa wa ima ama wuxuu ku ladhi jiray oo ku kordhin jiray mila asamaawaati wa mila alardi wamaa baynahuma wamilaa maa shi'ta min shayin bacdu ziyaadada wamaa baynahumaa baa ku soo kordhay xaaluu xamdigu yahay mid cirarka buuxinaya wa mila alardi iyo xaaluu ahaaday mid dhulalka buuxinaya oo jinsiga dhul buuxinaya wamaa baynahumaa waxa cirarkiiyo dhulka u dhexeeya xaaluu ahaaday mid buuxinaya wa milaa maa shi'ta min shayin bacdu kaa doontoo shay ah mid buuxinaya xaaluu ahaaday bacdu cirarka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeyaba wixii ka dambeeya uu ilaahay doono mid buuxinaya xaaluu ahaaday ayaa xamdigu ugu sugnaaday wa taaratan yudiifu ilaa dalika qawlah marna taa wuxuu u idaafayn jiray oo ku dari jiray hadalkiisa uu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam ahla alhanaa'i waalmajdi laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact waxaan gaar yeelayaa oo madxiiyo ammaan ku gaar yeelaya ahla athanaa'i ciddii ammaanta u ehelka ahayd waalmajdi weynaanta iyo haninimada ciddii u ehelka ahayd oo allah ah ayaan ku gaar yeelayaa madxiiyo ammaan ahlu iyo ahla mid walba waa loo dabtiyey ahla haddii la yidhaha cala alikhtisaas weey ahlu haddii la yidhahdana wa cala alkhabariyati wey ay anta ahlu ahanaa'i walmajdi majdigana waxaa loo jeedaa cadamada iyo haninimada mid walba majdi waa la yidhahdaa sharafta haninimada cadamada iyo weynida ahlu hanaa'i ay anta adigu ahlu hanaa'i kii ammaanta u ehelkaabaa tahay ammaanta mutaystay walmajdi kii weynida u ehelkahaa baa tahay ee u xaqa lahaa laa maanica lima actayt laa maanica wax diidaya ma ahan mid jira lima actayta ay liladii actaytahu waxaad bixiso cid diidayso mancinaysa ma jirto walaa mucطiya lima manact cid bixinaysaana ma jirto lima manacta ay liladii manactahu kaa diiday oo adigu aad bixin weyday cid kaloo bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu walaa yanfacu ma anfacaayo daljaddi ka haninimada u saaxiibkaa anfici maayo ama daljaddi ka madaxtinimada u saaxiibkaa anfici maayo ama daljaddi ka dheefta u saaxiibkaa anfici maayo minka aljaddu yacni xaggaaga marka waxa weye dheeftaas ama weynidaas ama hani noqoshadaas yacni markaa ma anfacayso bimacnaa dheef adduunye cidda haysata iyo mansib adduunye cidda haysata ilahay agtiisa waxba uga tari mayso dheeftaa u adduunye haysta hadduu si kasta u xoolo badan yahay hadduu boqortinimo adduunye haysto hadduu magac iyo maamuus iyo sharaf adduunye haysto ilahay agtiisa waxba uga tari mayso iimaan iyo camal saalixa ah. rabbi agtiisa wax anfacaaya iimaan iyo camal saalixa ah baa ruuxa wax taraaya waayo ka dheefta leh ka xoolaha leh ka ubadka leh ka madaxtinimada haysta ilaahay isagaa siiyey ashyaadanna ficilka ruuxa ma aha oo wuxuu rabbi ugu deeqay rabbina waxaa loogu kala dhow yahay agtiisana raalli ahaanshiya janno lagu helayaa waa iimaan iyo camal saalixa ee boqortinimo adduunyo iyo ubad badan iyo xoolo badan iyo magac adduunyo in la leeyahay iyo nasab marka waxa weeye wanaagsan in la leeyahay kullu dalika ilahay agtiisa waxaa anfici mayso waan garan karraa abulahab nasabkiisu waa sharaf badnaa waa nebiga adeerkii rumah in allaha اstafaa kinaanata min waladi ismaaciil wاstafaa quraysha min kinaana wاstafaa bani haashimin min quraysh wاstafani min bani hashim baa nebigu yihi salى اllahu alيه wasalam waxa uu nebigu yihi salى اllahu alيه wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ubadkii iyo duriyaddii nebi ismaaciil ka farcanaa ilaahay wuxuu ka doortay kinaano kinaanana wuxuu ka sii doortay quraysh qurayshna wuxuu ka sii doortay reer bani haashim reer bani haashimna nebi maxamed buu ka doortay sala allahu alayh wasalam marka abu lahab reer bani haashim buu ka dhashay waa nebiga adeerkii rumah haddana ilaahay wuxuu hi tabbat yadaa abii lahabin wa tab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab yacni waa khasaaray oo waa hoogay abulahab xoolihiisii iyo wuxuu shaqaystayna ilahay agtiisa wax ugama tarin marka waxaa rabbi agtiisa sharafta iyo wanaagga lagu helayaa waxay tahay waa iimaankii camalka saalixa ina akramakum cinda allahi atqaakum ilahay agtiisa waxaa idinku sharafta badan ka idinku cabsida badan wa taaratan takunu lidaafatu marna waxay noqotaa idaafadu waxa uu nebigu ku dari jiray sala allahu alayh wasalam taxmiidka uu ku dari jiray waxay waxay marna ahayd mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ahla aلhanaa'i walmajdi axaqu ma qala alcabdu wa kuluna laka cabdun allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu waynu soo marray inta kale axaqu ma qaala alcabdu kii waxa ugu xaqnimo badan addoonku yidhaahdo wa kullunaa laka cabdun dhammaantayana addoon baanu ku nahay ilaahayowe allaahumma laa maanica lima acطayta wa kullunaa laka cabdun waa jumla muctarida bayna almubtada walkhabar waa jumlo muctarido ah oo kala dhex gashay mubtadiya khabarka marka ka ugu xaqnimada badani waa in la yidhaahdo allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu xadiiskii hore iyo xadiiskan ba waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey iyo abu cawaana ayaa soo wariyey marka axaadiista intaynu ku soo aragnay xadiiskan lixaad raqamka lixaad iyo raqamka toddobaad labadaba xadiiskani waa kulminaya ziyaado kalena weliba waa la socotaa ziyaado kale la socotana waxay tahay axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun allaahumma intaas ziyaadadaabaa lasii socta wa taaratan yaquulu marna wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam fii salaati leyl habeenkii salaadda la tukado oo qiyaamuleylka wuxuu ku odhan jiray xaaladda markaa qiyaamka markuu rukuucda ka toose istaago lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu rabbigay oo quruu u sugnaaday mahad oo dhani rabbigay oo quruu u sugnaaday mahadoo dhani yukariru dalika nebigu waa ku celcelin jiray sala allahu alay wasalam xataa kaana qiyaamuhu naxwan min rukuucih ilaa uu ka noqon jiray istaaggiisu naxwan min rukuucih mid ku dhow oo shabahaya rukuucdiis aladii rukuucdaasoo kaana ahaa qariiban mid ku dhow min qiyaamihi alawali istaaggiisii hore mid ku dhowaa ee uu qiraa'ada u taagnaa rukuucdaasina ay ku dhoweyd ayaa qiyaamkan ictidaalkuna rukuucda kusii dhowaa wa kaana qara'a fii suurati albaqara salaatuleylkaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qiyaamka leylka waxa uu ku akhriyey suuratu lbaqarau ku akhriyey marka suuratu lbaqara istaagga lagu akhrinayo inuu istaag dheeraa ahaa baad garanaysa loomana jeedo aayado ka miduu ku akhriyay suuradda dhan buu ku akhriyaa loo jeedaa marka qiyaamkii oo sidaa u dheeraaday ayuu rukuucdana qadar ku dhow intuu markaa qiyaamka qiraa'ada u taagnaa qadar ku dhow buu rukuucsanaan jiray istaagga oo rukuucda iska taagoo ka toosana wuxuu taagnaan jiray in rukuucdaa ku dhow in rukuucdaa ku dhow ayuu taagnaan jiray waktigaa dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk